waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jeednay kitaabkii sharxu qatri nadaa wa balli sadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay xaalada shalay waxaan soo sheegnay xaalada mushtaq waa inay ahaato laakiin waxaan idhi waxaa jira lix meelood lixdaas meelood oo iyadoo jaamid ah hadday ku timaado aan la awilin lixda mid ka mid a miitaaladiisa ayaa wax nooga dhimanaayeen oo waxay ahayd xaaladii saddexaad oo aan nidhi an tadulla calaa xaalin waaqicin fiihi tafdiilu shayin calaa nafsihi ow calaa gayrihi marka calaa nafsihi waa mitaalinay biictibaarayni saliimun gulaaman xaalo uu yahay axsanu minhu saliimkuu ka wanaag badan yahay rajulan xaal uu yahay wa khaliilun shaaciran xaalo uu yahay axsanu waa mid ka wanaag badan minhu isla khaliilka naahiran xaalu hadalka nahriga ku hadlaa taasaan mihaalinay tan kaleeto iyadoo mid kaloo qeyrkiisa laga fadilaa mithaal waxaad tidhahdaa axmedu axmed dhiflan xaala uu yahay mid yaro saqiir ah ajalu waa mid ka qiimo weyn min caliyin kahlan xaala uu yahay garmadoow axmedu eh, axmedu dhiflan ajalu min caliyin kahlan axmadu diflan ajallu min caliyin kahlan axmadu axmed diflan xaalo uu yahay ajallu min caliyin cali waa ka wen yahay kahlan garmadow xaalu yahay cali axmadu diflan ajallu min caliyin kahlan wa sharduhaa atankiiru dhe markahe wa sharduhaa shardulxaali xaaladii shardigeedu atankiiru ila waa soo ogaanay wa sharduhaa in damiir muanafa loo celi karo washarduhu in damiir mudakara loo celi karo inta waa soo ogaanay wa sharduhaa shardulxaali xaalada shardigeedu atankiiru nakirayn weeye waa inay isim nakira ahaataa macrifo asal maahan inay ku timaado hadday marka ku timaado macrifo waa la awilaa waa la awilaa sharax shardulxaali xaalada shardigeeda an takuuna kownuhaa hanshadeeda way nakiratan ay ahaato fa in ja-ad hadday timaado hiya xaaladii bilafdi lmacrifati macrifo lafdigeeda xaalo ay ku sugnaatay wajaba taawiiluhaa la-awilideeda waajiba shardulxaali xaaladii shardigeeda an takuuna kownuhaa ahaanshadeeda weeye nakiratan ay ahaato fain jaaad xaaladii hadday timaado bilafdi lmacrifa macrifa lafdigeeda xaalo ay ku dheehan tahay wajaba ta'wiiluhaa xaaladii la awilideeda waajib ah binakiratin nakiro lagu awilo intaanaan gaarin maxamed muxidiin cabdulxamiid raqamka koowaad oo uu qabtay saaxiibulxaalku wax ka sheegaa fiiri wuxuu yidhi lam yadkur ma uusan sheegin almu'alifu mu'alifka maladii kii tajii-ulxaalu xaaladu ay ka timaado minhu xaggiisa saaxibulxaalku wuxuu noqdaa hadduusan sheegin wa naxnu annagaa nadkuruhu laka kuu sheegaynaa ijmaalan duuduub ahaan fa naquulu waxaan ku leenahay tajii-ulxaalu xaaladii waa timaadaa min alfaacil waa ka timaadaa waxdow keligiis xaalu yahay oo saaxibulxaalku faacil kaliya waa noqdaa fa taquulu waxaad leedahay jaa-a zaydun zaydaa yimid raakiban xaal uu yahay zaydku mid korsan yimid wa min almafcuuli mafcuulna waa ka timaada waxdaw keligiis xaalu yahay fataqulu waxaad leedahay darabtu lisa tuugiyaan garaacay maktuufan xaal uu yahay kula garda duubayaan garaacay oo mafcuulka keligiisna waa ka timaadaa wa minhumaa mafcuulka iyo faacilka way ka timaadaa macan wada jir xaalay yihiin fataqulu waxaad leedahay laqiitu caliyan caliyan la kulmay raakibeyni xaal aan nahay aniga kuwa korsan annagoo laba gaadiid saaranaan iska hornimin wataji-u xaaladii waa timaadaa min almudaafi ilayhi min almudaafi ilayhi mudaaf ilayhiay ka timaadaa biaxadi halaathati shuruudin laakiin saddex shardi midkoodi uga timaadaa mudaaf ilayhi kasta wax lagama xaalay karo ee waa in saddex shardi mid kamida ah laga helaa alawalu shardiga ugu horeeya an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay juz-an qeyb oo min almudaaf ilayhi kamid a ah. wadalika mithaalki naxwi qowli waa qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sareeyaa wanasacnaa waan siibnu ilaahay yidhi ma ladii kii fii suduurihim ahlu jannaha laabyaalkooda ku sugnaaday suduurihim himta damiirkaa wax laga xaalayna mudaaf ileyhi ah sadriga marka waa qofka jus ka mid a sadrigiiya mudaaf ah min gillin oo xaasidnimo ah iyo cuqdad ikhwaanan xaal ay yihiin suduurihim himta damiirkaasa laga xaalayna oo saaxibulxaal ah maxaa yeelay mudaafkii ayaa jus mudaafuleyga ka mid ah athani xaalka labeeya an yakuuna almudaafu waa inuu yahay mila aljuzi mila juzi lmudaaf ilayde mila juzi lmudaaf ilay mudaaf ilayga juskiisoo kale waa inuu noqdo juz maaha laakin juzu lamid yahay fii sixati xadfihi la xadfidiisa ansixidda ay ansaxaydo oo haddii layska xadfo xataa mudaafka mudaaf ilaygu macnihi sidii u gudana Eh, fii sixati xadfihi xadafkiisa ansixidiisa iyo walistiqnaai ka deeqtoonaansho canhu xaggiisa laga deeqtoonaado bilmudaafilayna lagu deeqtoonaado taba la iska xadfo mudaafka a ah, mudaafilayga lagu deeqtoonaa macnahana waxba iska bedeli maayaan wadalika mithaalki naxwu qowlihu ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sarreeraa uu yihi an itabic raac milata ibraahim ibraahim diintiisa xaniifan xaal ibraahim uu yahay mid diinaha baatilkaa ka leexday xaniifan marka ibraahima laga xalina mudaafu ilayga maxaa yeelay miladu juz ibraahim maahan laakin waa kal juzi waa juz oo kale ilaa ma faaruqayda ibraahima saas darteed haddii milada la xadfo oo layidha ani tabic raac ibraahima macnuu sidiiu noqona ibraahim raac diintiisa raac waa macnuu sidiiu noqona athaliu xaalkaa saddexeeya an yakuuna almudaafu waa inuu yahay caamilan mid ku camal falaa fi lxaali kuy xaalada waaba iskaga camal fala waxaa ficnay inuu yidhaahdo an yakuuna almudaafu caamilan fi lmudaafi ilayhi camalan gayra alidaafati waxa weeyaan waa inuu mudaafku ahaado mid mudaafu ilayga ku camal falaa camal aan ahayn idaafadan ila mar kastaba mudaafku mudaaf ilayga waa ku camal falaa taas waa ku camal falaa ee waxaa laga rabaa camal kale oo aan ahayn hadda camalkan idaafadu keentay mid aan ahayn waa inuu ku camal falaa oo maalan waa inuu masder yahay oo waxa weeyaan mafcuulkiisi uu yahay ama faacilkiisi uu taas oo kale eh, an yakuuna almudaafu inuu noqdo caamilan mid ku camal fala fi lmudaafi ilayhi camalan hayr aljari jarkaan camalan ahayn camalan hayr aljariya kaaga dhowba wadalika mitaalkii naxwi qowlihi ilahi qowlkiisaoo kale tacala ila waa sareeyaa ilayhi ila allah allah intii ka ayaa marjicukum dadka celintoodu ahaatay marjicukum marjic waa masder soo ma jeedin marjic waa masder marka kuntaan hadda lafdiga waxa wey waa loo idaafeeyey oo saasay uga camal fale laakiin xagga macnahaan mafcuul bihi ka dhigane marjicukum idinka laynin celintiisa aha marjicukum idinka laynin celintiina in laynin celin waa mafcuulu bihigii marjic kumtu maanta mudaafuleeygan oo kaafta waa mafcuulu bihigii marjican oo wuxuu ku camal falaa camal aan jirkaan ahayn jamiican dhammaan xaalatiin marka kumta ka xale mudaafuleeyga ilaa mudaafkiiya masderoo camal fali karee ka soco shardulxaali xaalada shardigeeda an takuna wa inay ahaato nakiratan nakiro fa in jaad hadday xaaladii timaado bilafdi lmacrifati xaal ay ku dheehan tahay wajaba tawiiluha ah in la awila waajib binakirati in lagu awilo nakira in lagu awilo maxaa yeelay nactiga iyo waxaa isku ekaanaa iyo xaalada ah, ra-aytu zaydanaan arkay arraakiba haddaad tidhaahdo arraakiba waxaa lagu leeyahy ma nactiya mise waa xaalo ra-aytu zaydan aan arkay araakiba aad tiri xaal uu yahay mid kasto markaasaa looya xaa kuu sheegnu xaalay soo maba dhici karto nactiba iska yih ra-aytu zaydan aan arkay zaydkaas oo araakiba marka waxaa isku ekaana nactigii iyo xaaladiyaa isku ekaana haddii macrifa laga dhigo saasaa loo diida saasaa loo diida looma bahna marka macrifada wadalika mithaalkii ka qawlihim waa hadalka yidhaahdeen oo kale udkhulu gala guriga alwala falwala xaalaatiin kuwii kala tartiibsan ay mutaratibiin ahaa udkhuluu gala alwala falwala ay mutaratibiina xaalatihiin marka iyadoon ali ku jirina laga dhigaya wa arsala ninkii waa diray haa ibishii geeliyuu diray alciraaka mucaarikatan xaalaka midiis cidhiirinayda wa arsala ninkii waa diray haa ibishii geeli waa diray alciraaka oo halkuu diray ilalmaaiyu u diray ha ilaalmaaiyu u diray biyihii u dirayo ceelkii ama meeshii ay biyaha kasoo cabaydu u diray alciraaka way xaaladii marka haadaasa laga xaalaynaa mafcuul bihigaa laga xaalaynaa alciraaka muctarikatan sida uu dhahays jacibu hadhihin hadde adugu haku qaldami muctarika maahane waa mucaarika laga rabaa ictaraka kama imaana wa arsala waa diray ah, ninkii haa ibishii ilaalmaai biyihii u diray alciraaka muctarikatan hadhiina waxaad tidhaha mucaarikatan xaalayta midda isciriirinaysa iyadiyaa isciriirine mucaarikatan aad leedahay mucaarika xaalayta midda isciriirine hada huwa sawaab waaya marka waa la awilaya alla-ana lagu awilaya wa qiraa'ati iyo wa ka qiraa'ati bacdihim wadalika ka qowlihim iyo wa qiraa'ati bacdihim gobol ka mida qirada ay akriyeen waqira shaadaa weeye wa ka qiraa'ati bacdihim waxay akriyeen layakhrujana layakh oo ya ay fadxisan tahay ra-dun ay godan tahay ay akriyeen layukrajana qiradaas maanta maan qirada halkaan laga rabaa qiradaas waa qiradii sabciyada aheed ee qira shaadaa weeye layakrujana alacazu munaafiqiintii waxay yidhaahdeen layakrujan cabdullahi ibn ubayaa yidhi layakrujana wallaahi waa baxaa oo baxaa oo baxaa alacazu ninkan isada badan nabigu sheegay sala allahu alay waa u baxaa aladl xaal uu yahay kii dulli badan u y walle ninkaan maanta cizada badan magaalada haddaan ku laabano isagoo dulli badan ka baxa isagoo dulli badan uu ka baxa mhm. w war munaafiq soo ma jeed layakrujana wallahi waa baxa oo baxa oo baxa wy ah. waa faacil caadiya markaas alazu midkan cizada badan minhaa magaalada madiinuu ka baxa aladalada subxamshaydku xaale uu yahay xaale uu yahay kii dulli badan ey daliilan xaabiye aha hmm, saas ula jeeda bifatxil ya-ya la akriye layakrujanna fiiri isaga kuu shaqlaa ibnu hishaam layakrujanna bifatxilyaa-i al akriyey iyo wadamiraa-i al akriyey wahaadihi tan tanday almawaadicu ee mawaadicda meelahaan aladalla kuma jirto al ciraaka sow al kuma jirto al awala falawa sow al kuma jirto fa haadihi tan dhe markaa dee wa haadihi tan tanday almawaadicu ee meelaha iyo wa naxwuhaa wixii lamid ah mukharajatun waxaa lagu awilaa calaa siyaadati alalifi walaami in ashu siyaado tahay ashu waa siyaado aa laleeyahy ashu waa siyaada aa laleeyahy wa ka qawlihim iyo wa ka qawlihim qawlihim iyo wa ka qawlihim aha iyo wa ka qawlihim wa ka qawlihi qawlihim hadalka yidhaahdeen ka qawlihim hadalka yidhaahdeen iyo wa ka qawlihi ninkii hadalkiisa oo yidhi ijtahid dadaal waxda ka kaliga xaalaad tahay waxda hadda waa macrifo ila waa idaafaysan tahay laakiin waxaa lagu awilaa inuusan idaafa lahayn ay munfaridan alale iyo wa ka qawlihi weeye ninkii hadalkiisa oo yidhi ijtahid dadaal waxdaka ay munfaridan kaliga xaal aad tahay wahaadaakan oo waxda ka ah muawalun waa la awilaa bimaa shaya lagu awilaa laa idaafata wax idaafa fii dhexdiisa aysan ku sugnayn wa taqdiiru soo qadarintu ijtahid dadaal weeye munfaridan kaliga xaalad ijtahid munfaridan xaalad wa shardu saaxibihaa uu yidhi wa shardu saaxibihaa wa shardudu matniga ka mid maaha waa qalad meesha uu iskaga qoray laakiin macnahaan a loo rabaa matnigu wuxuu yahay wa saaxibihaa saasaa matni ah markaasuu markii la laqbaynaayana shardiyaa lasoo qadari jiray sida sharxaan ugu tagi doono markaasu kii lasoo qadaray meesha iskaga qorto hmm, ila wax la qadaray wax matniga ku suran war kama hayaan iyadu lacagay rabaan waaya wa saaxibihaa aada leeda marka fiiri wa saaxibi halkay ku cadfan tahay wa sharduhaa atankiiru haadaasuu ku cadfay markaa wa saaxibihaa wa shardu saaxibihaa aha marka wa saaxibihaa wa shardu saaxibihaa nakirada waxaad ku tidhahdaa wa saaxibihaa wa shardu saaxibihaa xaalada aada leedahay wa saaxibihaa wa shardu saaxibihaa xaalada saaxiibkeeda shardigiisa saaxiibulxaalka shardigiisa altacriifu waa macrifayn waa inuu macrifaya aw itaqsiisu waa khasiisid waa inuu mukhasasiya aw itacmiimu waa camimid waa inuu caamiya aw itaakiiru waa dibdhigid afartaas mid inu noqda laga rabaa afartaas inuu mid noqdo aa laga rabaa xaal waa inuu macrifay hadduusan macrifo nakira nakiro mukhasasa wa oo la khasisay hadduusan ahayn nakira caama waa inuu yahy hadduusan ahayn nakira kaba dambayda saaxibulxaalkiiba oo waxa weyan waxa weya saaxibulxaalkii aaba dambeeyaba saasle saaxibulxaalkii aaba dambeeyaba oo waa inuu ismulxaalku horeeya ha ismulxaalka lasoo hormarina asalku waxa ismulxaalku inuu dambeeyo aa la rabi maanta maya saaxibulxaalkia la dabamarina ilaa mubtadaada moogtahay markuu nakiro yahay musawqaada waxaa kamid a ah in la hormariyo fi daari rajulun aad leedahay fi daari rajulun ma dhigi karti rajul fi daari mubtadaa gadaala la marina saasa musaw noqon xaaladana nafsuha waa dariiqii ilaa labada waa maxkuumun caleyhi mogtahay saaxibulxaalka saaxibulxaalka iyo mubtaduhu waa isku mid labada waa maxkuumun caleyh waa maxkuumun caleyhi mid kastaaba marka saaxibulxaalku waa inuu macrifo yahy ama waa inuu nakiro la khasiisan ama waa inuu nakiro caama yahy ama waa in la gadaal mariyo ismulxaalka lasoo hormariyo oo saaxiibulxaalku waa inuu dambeeyo wa saaxibihaa xaalada saaxiibkeeda shardigiisa wa saaxibihaa wa shardu saaxibihaa xaalada saaxiibkeeda shardigiisa atacriifu waa macrifayn asal sidaas ah waynu inuu aw itaqsiisu nakiro la khasisay waa inuu noqdo saaxibulxaalka aw itacmiimu waa caamyeelid nakiro caama waynu inuu noqdo aw taakiiru waa dibdhigid waa in ismulxaalku horeeyo oo saaxib saaxibulxaalku gadaal maro gadaalna waa inuu maro wadalika mithaag naxwo yakrujuuna waa baxaayaan khushacan xaalo ay tahay mid khushuucsan absaaruhum argyaalkooda hmm, yaa ila socda mala sod khushacan mmaxaaladii xaqiiqiyada mise waa sababiyadii ha hadduu fiira ilama socono fiiri xaqiiqigii ama sida sababigii haye cabdiraxmaan sababiyadii weey xaad ku tiri isim daahire rafxisate absaar wax ka dambe aa la fiira wax ka horey la fiiri may wax ka fiiri ha fiiri waaba yakrujuunadaasa mogtahay wowdaas wey saaxibulxaal ya saibulaalka suusada oli alla anaa gacan hel ilamada socotid ka waran yakrujuuna wowda wey ha damiirkaas laabana oo absaaruhum damiirkaas laabana damirkaas ism watu fasira khushacan maanta waxayba caddaynaya hay-ada absaarta bis ay caddaynaya soo ma jeedin yakrujuna waa baxayaan khushacan xaalo ay khushuucsan yihin absaaruhum marka fiir hadda maanta khushacan saaxiibulxaalkii waa kee yakrujuna waa macrifa soo ma jeedin wa damiir waaba acrafu lmacaarif bacda ismi illaah ah, marka saaxibulxaalku waa wowdaas maanta waa marif waa macrif fii arbacati ayaamin maalmayaalo afara sawaan xaal ay tahay arbacadu midii sinsiman lisaa'iliina dadka weydiina u sinsiman fii arbacati ayaamin maalmayaalo afara sawaan xaalo ay tahay arbacadu midii sinsiman lisaa'iliina u siman maxalushaahidku waxay tahay arbaca oo nakiraa ah saaxibuulxaala laakiin maxaa u baneeyey waa la khasisay waa la idaafeeyey idaafadaasaa lagu khasisay afar hadii la yidhahdo afar geed iyo afar dhagax iyo afar maalmood wax walba noqon karto afar maalmoodaa lagu gaariyeen waa la khasiis idaafadaasaa lagu khasiisay marka arbaca iyadoo nakirahay saaxiixaal noqon karta maanta maxaa waa nakira la khasiisay wamaa ahlagnaa maanaan halaagin min qaryatin qaryatan magaalo ma anaan hagaalin magaalo ma anaan halaagin ilaa laha qaryada xaal ay u sugnaadeynaan halaagnay mundiruuna kuwa udiga diga fiiri hadda maanta lahaa mundiruuna maanta jumla xaala noqota xaaladu mufraday noqon kartaa jumlay noqon kartaa jumlay noqon kartaa qaacidan ba u qaadanayba liana aljumala wa shibha aljumali bacda nakiraati sifaatu wa bacda almacaarifi axwaalu marka in jumlo iyo shibljumlo iyo ay noqdaan xaalo waa layskaba ogaaba soo maaha marka xaaladu meeshaas waxay kutusayda in uqaybsanto saddex ah, mufrad jumla shibljumla hadday marka jumlo noqoto waxay u baahan tahay raabit raabidkuna waxuu noqdaa laba bis aldamiir walwaaw labaduu noqda bis damiir keliya noqon karaa qaama alkhadiibu yatakalamu dhi yatakalamu huwa khadiibku soo maa damiirkaasaa raabida jumla hadday noqoto jumladu ama ismiye ha noqoto ama ficliye ha noqoto ficilku maadi ha noqdo mudaaric ha noqdo haddayna jumla xaalo noqoto laabudda laha min raabidin aha raabid waa in la helaa raabidkii marka wuxuu noqon karaa damiir sida tanoo kale ilaa lahaa qaryada fiili lahaa qaryada u laabaa damiirku haadaasaan u laabayda damiirkaas wey qaama alkhadiibu yatakalamu huwa khadiibku xaalu hadlaayo wowna waa noqon karaa qadima saliimun saliim waa yimid washamsu daalicatu walxaal uu yimid ashamsu daalicatu wowdaas wey labadiina waa isku noqon karaa wow iyo damiir isku darsan kara في jaaa tilmiidu ardaygiyaa yimid wa kitaabuhu fii ku sito Ah. wa kitaabuhu wowdii iyo damiirkiibaso lama socdaan ah. fii yadihi wa kitaabuhu fii yadihi jaaa tilmiidu wa kitaabuhu fii yadihi marka damiir kaliyuu noqon karaa wow kaliyuu noqon kara labadaba waa noqon karaa laabudda laha min raabid hadday jumla xaala dhacdo raabid waa lagama maarmaan hmm. raabid waa lagama maarmaan wamaa ahlagnaa maanaan halaagin min qaryatin qaryatan tuulo maanaan halaagin ilaa lahaa qaryada xaal ay usugnaadeen un ma ahaanin mundiruuna kuwa diga maanta saaxibilxaal waxaa qaryati maxaa yal waa caam waa nakira fi siyaaqi nafyi weliba cumuumka nas ku ah ila min saa-idaha la gelshaa ama min sila iska dhig waa qur-aan nakirada maanta nakira fi siyaaqi nafyi nas ay ku tahay cumuumka meeshaanba ilaa qaryata soo nakira maaha nafyina soo kama hore ma ahlagna ma naafiya ka horeyda marka waa caam soo maahan ka xaalee marka cumuumkaasaa musawiqiin ilaa mubtadaha laftirkiisa xugaha musawiqaadiisa o dhan waxay ahaayeen altacmiimu aw ataksiis labadayba ahayn soo ma haddana labadii waa noqonay sidii u noqonay waayo limayata limayata gabadha maya la yidhaahdo waxaa u sugnaaday muuxishan xaale uu yahay mid cabsi geliya dalaalun aas-aas dhe dalaalun hmm, aas-aas mithaalkii afraad kugu kugu mithaaliyey wuxuu ku yihi limayata gabadha maya layidha waxaa u limayata muuxishan xaale uu yahay midkii cabsi gelinaya ah, midkii qofka cabsi gelinaya dalaalun asaas dalaalun ah, asaas afartaasu matniga kuugu miaaliya matnigay ka mid tahay matni ah, sharax maaha matni limayata muuxishan dalaalun waa intaas waa matnigay ka mid hmm. qalini waa inaad haysataa eh, ixyaaturaat iyo daarulfikri haddaad haydo waay waa matni limayata waa maalkii saddexaad fiiritan limayata gabadha maya layidha waxaa u sugnaaday muuxishan xaal uu yahay midkii cabsi geliya dalalun aas ama baqiyatulxiidaan baqiyatulxiidaan waa carabiya moogta xiidaan waa derbi baqiyadan waa haraadigiisa gurigu hadduu dumo maxaa soo hara aas-aaska soo maha waa aas-aas laakiin saas culamadu waxay u laqbay jireen baqiyatulxiidaan baqiyatu xiidaan marka xiidaanku waa derbigii baqiyadan waa inta ka hartay marka cadhada calawi lagu fasira ah waxa ka fiican marka in soomaaliya la raadiyo guriyaha markay dumaan as-as derbiga inta ka hartay soo as aas ma nidhahno soomaali kala yahayo guri dubay guri weyna meeshaan as aas-aaskiiya haray bis inta yafa aas-aaskiiya ka muuqata meesha haye soomaali kala yahayo as-as aas ahayn gurigi waa dubay intii derbiga dhulka xoogaa kasoo taagneed ahartay intaas ah, intaas way dalal dhaqaaqeen dalalku waa derbiga markuu baaba inta yartaa salka dhulka ku jirtay oo dhulka xoogaa ka korayda yartaa intaas wey baqiyat xiibaan ay dhihi jireen culamadeen mhm. maxalkeedku waa halkee marka limayata jar majruurku waa qabar muqadama dalaluna waa mutadamu muaqar ah waa mutadamu mubtada ah. muaqara muuxishana waa xaalo muuxishan marka waa xaalo dalalna waa nakiraha laga xalayna musawiq maxaa ah? ee ta'khiir aha ad ta'khiiru soo ma dambeeyo Ah, dambayntaas oo gadaal la mariyaa u ah musawir ah, halkan marka waxaad qaadataa maxamed muxidiin naquur kuu sheegay saaxaalku inuu noqdo alfaacilu wlmafcuul bihi bihi mhmaa iyo almudaaf ilayhi mubtadahana ku inda cinda sibuhi weye laabatan haddaad dul taagan tahay ah, maxaa kaa maqan waxaad ku darsataa eh, majruurun bilxarf majruurun bilxarf marartu bihindin jaalisatan majruurun bilxarfna ku darso labadooda meelahaasba buu ku keenaa sajaaciga sajaaciga laftiisu waa kuu labadaas maxay cidin ka taguba kaliyuuba sheegaaba labadaasuu sheegaa oo mutadayn wax laga xaaleeyo warkaas niqaasuu ku keenaahe si oo iska kelimad ahaan u sheegi maa dheer uu ku keena gabaygan marku ah, hadhow sharxa ku yimaado gabaygu la soo laabaa mar kale markuu sharxa kusoo laabto meel xaashiyada maxamed waxa weeyaan sajaacigu ku sheega mubtada in wax laga xaaleeyo cinda siib weeye iyo in wax laga xaaleeyo majruurun bilxarfi Ah, marartu bihindin jaalisatan ahan ah, marartu bihindin aan soo maray jaalisatan xaalay markaa meequu noqda saaxib xaal meeqaan hadda haynaa shan bal shantaas nooha mhm. sharax ey shartu saxla fiiri wuxuu kuusoo qadara mudaafkii <laughs> madnigay iskaga dhigtay kan ey shartu saaxiibilxaali saaxiibulxaalka shardigiisu waaxidu mid wey waaxidkoo min umuurin arriman kamid ahda arrimahu arbacatan afar arin afar arrimood midkood waa in laga hela saaxibulxaalka ey shardu saaxiibilxaal saaxiibulxaalka shardigiisu waaxidu mid weeye waaxidkoo min arbacati umuurin afar arrimood xaggood ka ahaaday alawalu midka ugu horeeya atacriifu macrifayn weeye macrifayn weeye wadalika mithaalkiina ka qowli waa ilah qowlkiisa oo kale tacala ilah waa sareeya wuxu uhi yakrujuuna waa baxayaan khushacan xaalo ay tahay midii khushuucsan absaaruhum aragyaalkooda fakhushacan fakhushacan xaalhum xaalo weeye khushacan fakhushacan waa mubtade ka war maan cabdillah mubtada ma tahay khushacan fakhushacan fakhushacan ya <laughs> fakhushacan fakhushacan minka ugu taalo miya fakhushacan khushacan fakhushacan khushacan xaalun xaalo weeye xaalo weye fadan iska istinaaf aayadda lama socon ee waa istinaaf hadeer xaalun xaalo weeye min adamiiriyaa laga xaalaynaa damiirkaasoo fii qowlihi ilahay qownkiisa kusugan tacala ilaa waa sareeya ilaah uu yidhi yakhrujuuna oo baxaya wa damiiru damiirkuna acrafu lmacaarif bacda ismi illaahi dhehe ismka ilaahay ka gadaal waa inta macrifa kanu macrifo badan waa thani arrinka labeeya ataksiisu waa gaariyeelid nakirada hadii la khasiso saaxibxaal waa noqon karta musawiqa hele hadii la khasiso wadalika min daalikina ka qawlihi waa ilahay qowlkiisa oo kale taala ila waa sareeya ila wuxu yhi fi arbacati ayaami maalmayaal afara maalmayaal afara sawaan xaalay tahay arbacadu midiisin siman arbacadoo nakiraha laga xalayna maxaa yeele waa nakiro laakin waa la khasiso idaafadaasa lagu khasisay maalmaa lagu gaar yeelay arbacadi lisa lisaailina dadka weydiinayan usinsima fa sawaaun sawaaun xaalun xaalo weeye min arbacatin a laga xaalaynaa wahiya sawaaunta wain kaanad walow kaanad haba ahaato nakirata nakiro walaakina eh, wahiya arbacadii dhe subxaana allahi fa sawaaun sawaaun xaalun xaalo weye min arbacatin alaga xaalayna xaalaynaa wahiya arbacada dhe wahiya arbacada wain kaanad walow kaanad haba ahaato nakirata nakiro walaakinahaa arbacadu mukhasasaatun waa mid la khasisay bilidaafati bisababi lidaafati idaafada seebteeda lagu khasisay ilaa ayaami loo idaafeeyey faa-ida maxamed muxidiin cabdilxamiid yakuunu nakirada waa la khasisa loo xaal lagu khasisa taasuu kuu sheega kuu faa markaasuu yidhi yaquunu taksiisu nakira nakirada la khasisideedu biwaaxidin miduu ku sugnaadaa waaxidka min alaaati umurin saddex arrimo ka mid ahaaday alawalu midka ugu horeeya idaafatu nakirada waa in loo idaafeeyo ilaa nakiratin wa mihaalu mihaalkiisiina al aayatu waa aayadda alkarimati ee wanaag badan allati allatii aayadda talahal mualif uu akhriyey watani arrinka labada lagu idaafay oo lagu khasiso nakiro an tuusafa waa in la sifeeyo naxwo qaabalani rajulu nina iga horyimid rajulko saalixun wanaagsan mushriqan xaal uu yahay mid u iftiimaayo wajhuhu macnaa dixmaanay joogtaa mushriqan xaaladaas ma xaqiiqiya mise waa sababiya waa xaala sababiya xaad ku tiri isim daahira wejigo tan rafcistay wathalithu arrinka sadexeeya oo nakirada lagu qasiso arrinka sadexeeya nakira lagu qasiso an takuuna nakiratu nakiradu waa inay ahaato caamilatan mid camal falayda annasba nas bay kordh camal faleen awi rafca good wadaalika mithaalka naxwi qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo cajibtu waxaan la yaabay min darbin garaacid akhuuka walaalkaa u garaacay shadiidan xaale uu yahay mid adag darbigaas darbigaas wax ka xalayna darbin oo nakaraad wax ka xalayna maxaa yeele waa camal fale masterku faacilkiisii oo akhuuka ah meesha yaalla waxbuu rafcista maali hmm, abdiraxmaan mel socod shadiidan maxaala sababiya mise waa xaqiiqiya waa xaqiiqiye ka soco waajibtu oo cajibtu waxaan la yaabay min darbin garaacid akhaaka walaalka u garaacay min darbin la garaacid garaacid faacilka waa la min darbin rajulin ahe min darbin garaacid akhaaka walaalka u garaacay shadiidan xaal uu yahay darbigaas mid adag bitanwiini darbin ayaad ku leedahay fi lmithaalayn laba mithaalba waad tanwiininaydaa ka soco wa thalith arrinka saddexeeya oo saaxibulxaalka ah, xaalka arinka saddexeeya loo shardiyo atacmiimu waa camyeelid wadalika mithaalkii ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ila waa sarreeyaa ilaa uu yidhi wamaa ahlagnaa ma anaan halaagin min qaryatin qaryo ilaa lahaa xaalay qaryada u sugnaadeen aan halagnay mundiruuna kuwadiga fa jumlatu lahaa mundiruuna jumlada lahaa mundiruuna xaalun xaalo weeye min qaryatina laga xalaynaa wahiya qaryaduna nakiratu nakiro weeye nakirada caamatun caam ah hay caam u noqotay waa laguquuxa dhicitaankeedo fii siyaaqi nafyi ay dhacday ahaa waraabica arrinka afreeya ataakiru dibdhigid weeye saaxiibulxaalkiya gadaal la marina ismulxaalkiyaaba lasoo hormarina asalkuna waxaa saaxibulxaalku inuu horeeyo inkastoo xaaladu sideedaba ay iska hormari karto oy saaxibulxaalka ka hormari karto oy caamilulxaalka ka hormari karto xataa caamilxaalka ka hormari karto bficilka mutasarifya ama isim oo waxa weeyaan oo ficilka mutasarifkaa shabaa u yahay iyo manaysan ahayn labadaba waaba ka hormartaaba waraabicu arrinka afreeya ataakhiiru dibdhigid wey waxaa dib loo dhigaa saaxibulxaalkii ogow ismulxaalkiyaa la hormarina canilxaaliyaa dib looga dhiga saaxibulxaalka gadaal la marina xaalkiyaa laga gadaal marina xaalkiyaa lasoo hormarina wadaalika mithaalkii ka qowli shaacir wey limayata uu yidhi gabadha maya la yidhaahdo waxaa u sugnaaday muuxishan xaaliya mid cabsi geliya waaba ka cabsee limayata gabadha maya la yidhahdo waxa u sugnaaday muuxishan xaaliya ah, mid cabsi geliya balaalun aas aas inta dumay oo laga qaxay bahalladii ku noolyihi waaba ka cabsee soo fiiriyaan maayo waa wadnahaba igoy ah, meel waxa weyan geedaa ka baxay aas aasya yaryaraad aad ah, geedaha dhexdooda ku arkay waa meel oo duurjoog joog noqotay wey magaala inta laga qaxay oo duur bahallagaleen noqotay wey oo waxa weya ay wuxuustu ku noqoto wuxuustu waa bahalada bahaladaa la yidhaha wuxuush duurjoogta bahalada wuxuush ah kaanahu xaal uu la mid yahay dalalun balal dhe dalalkaasoo yaruuxu bidhaamaya dhe horta <laughs> dalalun balal dalalkaasoo yaruuxu bidhaama kor u kasoo bidhaama markaasaad aas aasyadaasaad ujeeda waa dhagax qurxoona waagi hore laga dhisay waagii hore aa laga dhisay marka waxaad tidhaahdaa dalalun ayaa usugnaaday dalalkaasoo yaluuxu oo bidhaama oo iftiima kaana waxaala u dalalku lamidihu bidhaama yaluuxu facilkeeda ka xaalee khilaalun gal seefyaal dhe waxaad moodaa seefagalkood meesha lagu daadiyey yaluuxu dalalkaasoo yaluuxu bidhaama ama iftiima kaanahu xaaluu lamid yahay dalalku khilaalun gal seefyaal waa jamcu khilatin khilla mahan khalla waa jamcu khilatin gal seefyaal ahaa ka muuxishan muuxishan xaalun xaalo weeye min dalalin min dalalun a من xaalaynaa min dalalun a laga xaalaynaa min dalalun min dalalun ma banaanta min dalalinna ha labaduba ayuma axsan dalalun sax min dalalun dalalun a laga xaalaynaa wa huwa dalaluna uu yahay saaxibulxaal maxaa u baneeyey waa litakhiiri la dibdhigidiisa xaaliga laga dibdhiga taasa u banayday fa muuxishan xaalun min dawl meelahaasu ku keenaya mutadaa wax laga xaaleeya niqaashku ku dhex keena maahan maahan inuu kuu rajaxay waa madhabu siiba wey iyo xarf majruud bixarfin wax laga xaleeya meelahaas ku keena mhm. xaalada waxay kaloo u qaybsantaa wixii aan soo sheegnay maahane muntaqila iyo thaabita labada waa uqaybsanta xaaladu waxaa dhacdaa wاlأصlu fi lxaali an takuna muntaqila aada leedahay wاlأصlu fi lxaali an takuna muntaqila asal waxaa shay guurguura inuu noqdo saaxibulxaalka ismulxaalka ismulxaalku ismulxaalka wey wاlأصlu fi lxaali an takuna muntaqila mid guurguureyda waa inay noqoto xaaladu asalkeeda wاlأصlu fi lxaali an takuna muntaqila muntaila wاlaslu fi lxaali an takuna muntaila waصfi guurguura waa inay noqota hadda haddaan idhaahno zayd jaa zayduna yimid raakiban xaal rukuubkuma wasfi iska sugana si waa wa mar waa laga dega mar waa la kora waa wasfi gurguura caada alqaa'idu min alxarbi daafiran dhe caada wuu soo laabtay alqaa'idu hogaamiyihii dagaalka min alxarbi dagaalkii uu ka laabtay dhaafiran xaal midkii soo guuraystay guusha iska kaa saarnaane ha maya wa tilka alayaam nudaawiluhu aha waa warwareejayna walxarbu sijaalun wey waa madaysa nima maalinu tuuraa guusha hmm. marka waxay leedahay caada alqaa'idu caada wuu soo laabtay alqaa'idu hogaamiyihii dagaalka min alxarbiyuu ka soo laabtay dhaafiran xaaluu yahay waa da dhaafiran xaaluu yahay midkii guulaystay marka dufriga guushu wax iska haabit oo miya maaha ha walxarbu sijaalun ad leeda dagaalku waa madays maaliba ma ninaa ridane marka asalka waa saas xaalada waa an takuna muntaqila waqad tatii sifatan haabitatan waqad tatii sifatan haabitatan sifa haabita inay ku timaadaana waa dhacda waqad tati sifatan haabitatan waxaa dhici karta sifa haabita inay ku timaado Hmm. oo aan guurguurayn wadalika mithaal naxwo dacawtullaaha allahaan hanbariye samiican xaal uu yahay alle mid ducada ajiiba samiican wasfigaas ilaahay ku sifaysan yaha ma gurguura maya waa haabit hmm. haabit wey dacawtullaaha allahaan baryay samiican xaal uu yahay alle mid baryada ajiiba oo aqbala samiican mid maqla maahan kaliya samiica waa maqla iyo waajiba labadaba ku timaada kii laga macneeyana waa waa laazima waa wasfi haabit ilaa ilahay labadaba haabit ku tahay labada sifabe watanqasimu lxaalu dhe haddana bictibaari zamani watanqasimu lxaalu bictibaari zamaani wa watanqasimu lxaalu bictibaari zamaani xagga zamanka marka la fiiriyana waa qaybsamay xaaladu watanqasimu lxaalu biictibaari zamaani xagga zamanka marka la fiiriyo xaaladu waa qaybsameen ilaa muqaarinatin licaamilihaa ilaa muqaarinatin licaamilihaa ay u qaybsameen mid caamilkeeda la xidhiida ku wakti ah marka caamilkeedu dhacayay dhece iyaduna caamilkay ku wakti tahay muqaarina la yidhaha maadiya qaara ka cabiraan laakiin sidaana ka fiican muqaarina ka fiican in la yidhaha xaala maadawiya xaala muqaarina fiican watanqasimu alxaalu bictibaari zamani ilaa muqaarinatin licaamilihaa wa huwa algaalibu qismigaasaana qaalib ah qismiga xaalo u badan waa qismigaas waa xaala muqaarina ah, wahuwa algaalibu fiihaa isaga u qaaliba wahuwa algaalibu fiiha iyo wa muqadaratin xaala muqadara waa midda labaad iyo wa muqadaratin ay uqaybsamay wa muqadaratin wahiya lmustaqbala xaala muqadira waa mid mustaqbala oo caamilkeedu waqtiga uu dhacaa ayadu waa mustaqbal lamaba gaarin wa muqadaratin wahiy lmustaqbalatu dhe xaala muqadara wahiy lmustaqbalatu waa mid lasoo qaabila hmm. naxw marartu birajulin ninaan soo maray xaala marka muqaarina hadee misaan soo sheegayn caadal waxaa leedahay caada waa soo laabtay alqaa-idu hogaamihi min alxarbi kasoo laabtay dhaafiran xaali markuu soo laabanaa xaaladaas guusha ma wataa waa wataa waa la xiriirta caamilka soo laabashadaba guusha waa isla socdeen jaa zayduna yimid raakiban xaabiya maji iyo rukuubku soo isku mar maahayn maji iyo rukuubku soo isku mar maahayn fa tabasama daaxikan xaabiya waa dhowla cadeysa qoslaay ha tabasumka iyo dixku soo isku mar maahayn walaa tacow fi lardi mufsidiina xaalatiin soo maa xaaladda afiga ay samaynaya xaaladda mafsaadku waaba hal mid marka muqaarano wey caamilku waktigu dhaca iyo waktiga xaaladu dhacay waa isku mar taas waa midda ugu badan xaalo midda kale waxa laha muqadara wahiya lmustaqbalu ayada caamilku markuu dhacaa ayadu maba dhicinba waa mustaqbalba waa mustaqbal naxwo marartu birajulin aan soo maray ti muqadaradahan mialayna ilaa tan kale mialada tan iyo shalan wadnay marartu birajulin aan soo maray maahu sayfun marartu birajulin ninaan soo maray macahu sayfun macahu sayfun marartu birajulin inaan soo maray macahu sayfun mala socota mana mamnuun mala socota marartu birajulin aan soo maray macahu ninkaas la jirkiisa sayfun macahu sayfun icraab macahu sayfun inaad icraabtaan rabaa hadday kugu adag tahay wax yar midigtaada u leehay sax darf makaanibay ku nasbisan tahay maca haye darafkaas halkuu ku tacaluqa haye maan mubtadi khabarkiis wey warka koobanba intaasaan ka rabeda ha maca waa darfu makaan khabarkiiyu ku tacaluqa waajib waxaadkeen sayfuntana mubtada muakara jumladaasna maxalkeeda sifo weeye rajulkaa laga sifaynaa qaacidadiia lagu dabaqaa liana aljumala wa shibha aljumali bacda nakiraatay sifaatuna la marsiina magartu birajulinaan soo maray rajulko macawla jirkiisa sayfun u ahaaday muqaatilan xaal uu ku dagaalamaa rajulku bihi sayfka gadan berri berriyu ku dagaalami rabaa muqaatilan bihi hadan muqaatilan bihi hadan haddaba fiiri marka maraartu waxaan soo maray birajulin nin hmm. marartu birajulin aan soo maray muruurka waktiga muu ku dhacaya rajulina horta saaxibulxaal musawiquu haystaa waa la sifeeyey oo nakiradan maanta wax waa laga xaalay karaa ila waa la sifeeyey birajulina waxaa caamil u ah marada muruurka u ah ila asaga lagu taclujiyey waktiga marka muruurku dhaca soo maridda iyo waqtiga qitaalku dhaca ma isku waqtiyaa waqti maaha waqtiga muruurka aad soo maraydo qitaalku waa mustaqbal soo maa lamaba gaari waa kaasa xaala muqadara haddaad maqato ah, waktiga adu aad soo ag marayda ninkaan seeftu garabkayba ugu jirtaaba ah, beriyu wuxuu u diyaar garooba marka qitaalka waktigiisa waa mustaqbal markaad adigu soo maraydo waa berri dagaal marartu waxaan soo maray birajulin rajulkoo maxawla jirkiisa sayfun ahaaday muqaatilan rajulku xaalu ku dagaalama bihi sayfka adan beriyo ku dagaalama qur-aanka waa ka buuxdan xaaladaas udkuluuhaa khaalidiina udkhuluuhaa gala alaleeya ahlujannaha khaalidiina xaalaad ku waari doontaan aha ha marka fiiri udkhuluu gala marka la leeyahay udkhuluu xaalat duquul iyo xaalatkhuluudku ma iskumima isku madaha ma aha dukuulkaa horeeya marka hore waa galaayaan markay galaan kadib ay ku waaraayan khuluudkaa dambeeya duquulka horeeya wuluudkaana waxaan dambeeyan xaalada intaasaan uga gaabsana iska doonay allahu subxaana wa tacala aclam sala allahu ala nabina berri laakiin waa in laga so